bsm illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rab lcaalamiin wsala allah wslama wbaaraka cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin almucrabu wlmabniyu hada maxaluhuma walismu minhu mucrabu wmabni lishabahin min alxuruufi mudni kashabahi lwadciyi fi smay ji'tana wاlmacnawiyi fi mataa wafii huna wakaniyaabati can ilficli bila ta'ahurin wakaftiqaarin usila wamucrabu lasmaa'i maa qad salima min shabahi lxarfi ka ardin wasuma wa ficlu amrin wamudiyin buniya wa acrabuu mudaarican incaariya min nuuni tawkiidin mubaashirin wamin nuuni inaahin ka yarucna manfutin wa kullu xarfin mustaxiqun lilbinaa waalaslu fi lmabniyi an yusakana wa minhu duu fadxin waduu kasrin wadam ka ayna amsi xaysu wasaakinu kam almucrabu kan la icraabayo iyo walmabniyu kan la binaynayo haadaa maxalluhumaa wa mabxahuhumaa halkani wuxuu uga hadlayaa musanifka kelimaadkii saddexda ahaa ee aan ku soo marnay baabulkalaam ismun ficlun xarfun wuxuu ka soo hadlay mid walba calaamooyinka lagu garanayo labada kalena uuga socmayo baabkanna wuxuu uga hadlayaa ilaa uu baabka baabulmacrifati wannakira aan ka gaadhno wuxuu uga hadlayaa kelimooyinkaas saddexdaa ah, maxaa mucraba ah, maxaana mabniya ah. arrinkaa wuu ka hadlayaa arrin labaad uu ka hadlaya waxa weeye icraabka iyo calaamooyinka icraabka iyo calaamooyinka meelaha ay galaan labadaa arrimood ayuu ka hadlayaa labada arrimoo arrinka hore waxa weeye kelimooyinkii saddexdahaa ismi iyo ficli iyo xaraf maxaa mucrab noqonaya maxaana mabni noqonaya iyo kan mucrabka ah icraabka ma asal buu u leeyahay farac buu ku yahay kan mabniga ah binaha ma asal buu u leeyahay ma farac buu ku yahay arrinkaa wuu ka hadlayaa arrin labaad uu ka hadlaya waxa weeyaan icraabka calaamooyin buu leeyahay icraabka iyo calaamooyinkii iyo meelaha ay calaamooyinka galaan arrinkaana wuu ka hadlayaa labadaa arrimood ayaa muhim ahoo baabka uu kaga hadlaya wuxuu raacinayaayo ku khatimayaa mas'ale istidraad ahaan munaasiba ahaan uu isaga raaciyey masaladaa waxaa weeye icraabka taqdiiriga ah icraabka la qadarayo iyo mawaadicda lagu qadarayo inta icraabee la qadaro iyo mawaadicda lagu qadarayo arrinkaana wuu raacinayaayo wuxuu ku dhammaynayaa baabka laakiin arrinkaa waa istidraag wuu u munaasabeeyey oo keliya ee almucrab walmabni ka mid ma ayan ahayn ee almucrab walmabni wuxuu u baabaystay kelimooyinka la icraabayo la binaynayo iyo icraabka iyo icraabka calaamaadkiisa iyo meelaha ay galaan arrimahaasuu ka hadlaya lafdigan almucrabu walmabniyu icraab ahaan waa annagiis hele soo sheegnay alkalaamu wamaa yata'allafu minhu ayuu la mid yahay waa mubtada khabar ka xadfan yahay ama waa khabar mubtada ka xadfan yahay waxaa kaloo bannaan ficli maxduuf ee mafcuul in looga dhigo oo iqra almabniya waalmucraba in la yidhaahdo ama undur iyo wax la mid ah waxaan fiicnayn in la jaro oo almabniyi walmucrabi la yidhaahdo xarfuljar ayaa jarayay waana laga xadfay la yidhaahdo arrinkaa waa laga fiican yahay waayo xarfuljar inta la xadfo camalkiisa in la baaqi yeelo toddoba mawdic buu khaas ku yahay oo keli ah toddobadaa mawdicoo insha allahu tacala baabu xuruufiljar aan ku arki doonno toddobadaa mawdac wixii aan ahayn xarfuljar inta la xadfo camalkiisa in la baaqi yeelo qiyaas ma aha waayahay mucrab iyo mabni labadan lafdi asal ahaan ismi mafcuul bay ahaayeen mucrabna waa ismi mafcuul mabnina waa ismi mafcuul ismi mafcuulna sifa sariixa ayuu ka mid yahay asha ku jirta waa mawsuula oo asha gashay mawsuula inay tahay waxaa lagu garanayaa damiir baa usoo noqda damiirna ismi waxaan ahayn uma noqdo haddaba almucrabu khabar haddii laga dhigo waxaa khabarka noqonayaa asha weeye mucrabna waa siladii silana icraabba ma leh oo sila waxaa la yaqaanaa laa maxala laha min alicraab wey waayahay haddii ay jumlo tahay iyo haddii ay shibhuljumlo tahay silada daraf iyo jaar iyo majruur iyo sifo sariixaha haddii ay noqoto shibhuljumla ayaa la yidhaahdaa jumla ismiye iyo jumla ficliyena waa jumla waxaa dhan isku dar sila icraab ma leh waxaa icraab kale waa al iyadaana khabar ah haddii mubtada loo qadaro ama mubtada ah haddii khabar loo qadaro ama mafcuulun bihi aa ficli nasbiya haddii loo qadaro waayahay qaabka loo icraabayo asha icraabka ay u qaadani ashani waa mabni waxay mabni la tahay laba arrimood ayaa ku qumay oo binaha waajibiyey mid walba goonnidii u waajibin lahaa mid waxa weeye iftiqaar musanifka waa arrin hadeerba uu soo wadee iftiqaar oo ismi mawsuul dhammaantii sile iyo cayd ayuu u baahan yahay mar hadduu sile iyo cayd u baahan yahayna xaraf buu shabbahayaa shabaha xaraf uu shabbahay darteeda ayuu mabni la noqday iyo al mabni la noqotay mawsuuloo idinla mabni uu la yahay ilaa ayun mooye cillo labaadna way ku quntay ama shabah labaad oo ah shabah wadci ah oo al waa laba xaraf laba xaraf ismigii ku yimaado wadci ahaanna ugu yimaado xaraf buu wadciguna ka shabbahayaa sida aan mari doonno haddaba al haddii ay xaraf shabbahday ay mabni tahay maxalkeedana icraab ma qaadi karayo waayo ashii mucarifada ahayd ayay la suuro tahay ee xarafka ahayd icraabkii maxalkeeda la saari lahaa ayaa wuxuu ka muuqday wasfiga ka dambeeye silada calaa ariiqi alcaariya ashuu ka caariyaystay caariye ahaan ayuu u hayaa wasfigana icraab maleh lawaasile waayahay almucrabu khabar haddii laga dhigo icraabka wuxuu noqonayaa almucrabu al khabaru mubtadain maxduufin mabniyun cala sukuun laa maxala lahaa min alicraab lianna icraabaha intaqala minhaa ila alwasfi bacdaha caariyatan icraabkeedii wuu ka guuray guurayida wasfiga ka dambe ayuu ka muuqanayaa yo caariye ahaan ayuu u hayaa wasfigana icraab male almabniyuna waa la mid haddaba almucrab walmabni wasinimadaa in loo icraabo asha mawsuul laga dhigo waa intaan baabka magac looga dhigin baabka haddii magac looga dhigay almucrab walmabni ismi jaamiguu noqday wuxuuna magac u yahay alfaadda soo socota alfaadda soo socota mar hadduu magac u yahay ismi jaamidayna noqday asha mucarifay noqotay xaraf weeye oo mawsuulnimo way ka dhexbaxday walismu ismi minhu ismiga ayuu ka mid yahay mucrabun mid la icraabayo wa mabniyun wa minhu ismiga waxaa ka mid midee eh mabniyun mid la binaynayo lishabahin shabaha dartii loo binaynayo shabaha oo mudnin u dhowaynaya min alxuruufi xuruuf u dhowaynayo musanifka raxmatullaahi calayhi mucrab iyo mabni haddii uu baabaystay wuxuu hormariyey ismiga mucrabkiisa iyo mabnigii ficliguu ku xijinay xarafkana waa u dambaysiinaya kelimooyinkana saddexdaa ayay ahaayeen ismiga icraab iyo bina wuxuu asal u leeyahay icraab binahana farc buu ku yahay asal ayuu u leeyahay macnaheedana laba mid un baa loo jeedaa in la yidhaahdo khaalibka iyo sida badan ismiga in la icraabo weeye iyo in la yidhaahdo mustaxiq wuxuu ku yahay in la icraabo waa yahay ismiga asal wuxuu u leeyahay icraab binahana farac buu ku yahay mar haddii la yidhaahdo icraabka asal buu u leeyahay shay hadduu asalkii ku yimaado laisma weydiiyo ismiga mucrabka lima ucriba ma jirto maxaa loo icraabay su'aal ma noqonayso waayo waa asalkii khalaas war kale ma jiro haddii la binayo ismiga sababka loo binaynayo waa in la sheegaa waayo binaha ismiga farac buu ku yahay mar haddii uu farac ku yahay sabab baa keenaya iskama imaan karayo ismiga waxaa loo bineeyaa shabihida xaraf uu shabahay sideedaba ismiga shabaha ku qumaa waa laba qayb inuu ficli shabaho iyo inuu xaraf shabaho labadaa midun wey ficli haddii uu shabaho maa laa yansarif buu noqonayaa ficli haddii uu shabaho ismiga maa la yansarif buu noqonayaayoo ficliga waxyaabihii laga ilaalin jiray tanwiin iyo kasre in lagu jaro weeye waxyaabahaasa laga ilaalin xaraf haddii uu shabahaana mabni buu noqonayaa waa oo ismi maxaa loo bineeyaa mabni inuu noqdo maxaa keenaa su'aasha jawaabteeda waa ismi waxaa loo bineeyaa oo keliya shabihid xaraf uu shabbahay sidaana madhabka jumhuur weeye qolo kalaa wax kale wadaaye shabaha ama sideedaba binaha ismiga la bineeyo saddex qayb ayuu u qaybsamaa binaha ismi la bineeyo saddex qayb ayuu u qaybsamaa bina aslia iyo bina caarid waajiba iyo bina caaridi jaa'isa saddexdaa qayb ayuu u qaybsamaa binaha uu ka hadlayaa haddeer waa binaha asliga ah waxaana loo jeedaa kelimadan weligeedba mabni bay ahaan jirtay weligeed iyadoo mucrabe lama arag sida ismul ishaaroo kale oo haada oo ismul ishaaro ah weligeed iyadoo mucrabe lama arag man iyo maa sharti ama istifhaam ah weligood mabni bay ahaan jireen waa bina asli ah bina caarida isla markaana waajib ah waxaa loo jeedaa kelimadan waabay mucrab ahaan jirtay mar dambay mabni noqotay binahani mar dambuu yimidee waagii hore mucrab bay ahayd kelimadu sida zaydunoo mucrab ah jaaa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin u nidee yaa zaydu mabni buu noqday binahanahay mar dambuu yimidee waagii hore mucrab buu ahaa ismigan zayd ah bina caarida weeye laakiin waa waajib ila bin ayaa waajib iyo bina caaridoo jaa'isa ah kelimadan mabni weeye binaheeda mar dambuu yimidoo waa caarid waagii hore mucrab ay ahaan jirtay maanta lafteeda waajib ma aha in la bineeye in la icraabo way bannaan tahay insha allah baabulidaafaaan ugu tegi doonaa wabni aw icrab maaka id qad ujriya wakhtar binaa matluwi ficlin buniya wa qabla ficli mucrabin oo mubtada acrib uman banaa falan yufanad yowm iyo waxyaabaha la midka ah haddii jumlo loo idaafeeyo in la bineeyaa bannaan aayad qur'aana waxay tahay haadaa yowma yanfacu saadiqiina sidquhum iyo haadaa yowmu waa laba qiro haadaa yowmu haddii la yidhaahdo mucrab weeyaano waa marfuuc waa khabarulmubtada haadaa yowma haddii la yidhaahdose waa mabni mabniyu cala alfatxati fii maxalli rafcin khabarulmubtada oo yowma maxaa loo bineeyey ee xaraf bay shabahday xagga iftiqaarkay ka shabahday binahanna bina caarid oo mar dambe yimid weeyaanoo yoom weligeed mucrab bay ahaan jirtay isla markaana binaha waajib ma ahay jaa'is weeye waa bina caarida isla markaana jaa'is ah binaha saddexdaa u qaybsama bino asli ah waajib waxaan ahayn ma noqdo binaha asligaa ah waa kan musanifka u baabaysto halka ku sheegayo iyo bina caarid waajib ah waa caarid mardab buu yimi waase waajib sida laada tacmalu camala inna ismigeedoo la binaynaya iyo munaadaha iyo waxa lamidka ah iyo bina caarida isla markaana jaa'is ah oo baabulidaafa aan ugu tegi doonno baabkan waxa uu u baabaysanaya waxa weeyaan binihii asliga ahaa waajib waxaan ahaynna ma noqdo ismi waxaa loo binayaa shabihid xaraf uu shabahay sabab kaloo loo binaynayaa ma jiro musanifka waddadaasuu maray qolaa waxay leeyihiin shabihid xaraf u shabahay ismiga waa loo binaya waxaa kaloo loo binaynaya ficli hadduu aad u shabaho ficli hadduu hal cillo iyo laba cillo iyo ka shabaha ma la buu noqonaya laakiin laba cillo wax ka badan hadduu ka shabaho mabni buu noqoni oo shabihii faraha badnaa ee ficli uu shabahay binuu keeni karaa bacdi naxwiyiinta ibnu cusuur in la yidhaahdo uu ka mid yahay ayaa wada laakiin waa laga xoog badan yahay sida musanifka ayaa xoog badan binaha ismi la binayaa wuxuu khaas ku yahay oo keliya shabihid xaraf uu shabbahay shabahaasi wuxuu ku nacteeyey musanifka min alxuruufi mudnin shabaha shabax xoog badan waa inuu yahay ismiga waa inuu u ekaysiiyaa xaraf oo ismiga loo maleeyaa xaraf inuu yahay islamarkaana shabaha mucaarido ka hor timid aan la helin amaa shabaha mucaarido haddii ay ka hor timaado mucrab buu noqoni walismu mubtada weeye mucrabun mubtada labaad weeye minhu mubtadaha labaad ayuu khabar ka yahay jumladoo iswadataana mubtadihii hore ayuu khabar ka yahay calaa ariiqi zamakhshari haddii la raaco minta tabciidiyada ismi ayuu ku wadaa waddadiisa haddii la raacana minhudaa mubtada noqoni wa mabniyun waa mubtada khabar ka xadfan yahay wa minhu mabniyun oo waxaan bannaaneen wa mabniyun mucrabunta in lagu cadfo waayo wuxuu noqonaya ismiga laba qeyb ayuu u qaybsamaayo mucrab iyo mabni oo qeyb ah iyo qeyb saddexaad qeyb saddexaadna ma jirto calaa madhabilmusanif qaar waasito sheega ayaa jira yacnii mabni iyo mucrab ismi u dhexeeyaa jira mucrabna aan ahayn mabnina aan ahayn asmaada qabla taraakiib mucrab ma aha mabnina ma aha qolaate ismiga ayaa yaaulmutakalimka loo idaafeeyey mucrab ma aha mabni ma aha qolaatire laakiin sida raajixe waasita wax la yidhaahdaa ma jiro minhuda dambe waxaan u jeedaa mabniyuntana khabar ayaa ka xadfanoo wa minhu mabniyun ayuu ahaan lahaa minhaa qaa'imun wa xasiidun iyo fa minhum shaqiyun wa saciidun oo kaleay la mid tahay oo saciidunta dambe waxaa ka xadfan khabar minhum bay ahaan lahayd taasay la mid tahay walismu ismi minhu ismi ayuu ka mid yahay mucrabun mid la icraabayo wa mabniyun ismi ayuu ka mid yahay mabniyun mid la binaynayo waxaa loo binaynayaa lishabahin liajli shabahin shabah darti ayaa loo binaynaya shabaha oo mudnin u dhowaynaya min alxuruufi xuruufta u dhowaynayo ka shabahi lwadciyi fi smay ji'tana walmacnawiyi fi mataa wa fii huna wa ka niyaabatin can ilficli bilaa ta'ahurin wa kaftiqaarin usila ka shabahi wadaalika shabaha mudniga ah ee ismiga binaha ku keenayo ka shabahi shabahid weeye shabihii alwadciyi dejinta loo nisbeeyey alkaa'ini ku sugnaa fisbay ji'tanaa ji'tanaa labadeeda ismi dhexdooda ku sugan walmacnawiyi wa ka shabahi shabah weeye shabihii almacnawiyi macnaha loo nisbeeyey alkaa'ini ku sugnaa fii mataa iyo wa fii hunaa wa ka niyaabatin wa ka shabahi niyaabatin ka naa'ib noqosho shabaheedi weeye can ilficli ficli laga naa'ib noqdo bilaa ta'aurin ku saamoobid la'aan caamil lagu saamoobo wa ka iftiqaarin wa ka shabahi iftiqaarin baa hasha shabihii weeye iftiqaarka oo usila la asaleeyey yacnii wuxuu leeyahay ismiga mabni inuu noqdo binahana asal uu yahay waxaa keenaya ismiga shabihida xaraf uu shabaho shabahaana uu xoog badan yahay shabahana afar qayb ayuu u qaybsamaya afartaa qayb ee ismiga xaraf xarafku ka shabahayo waa shabaha asliga ah isla markaana binaha waajibka a keenayo shabaha afartaa kan u horreeya waa wadci wadci waxaa loo jeedaa ismi wuxuu asal u leeyahay u yaraan saddex xaraf inuu yahay ismi saddex xaraf ka yar isla markaana mucrab ah wadci ahaanna saddex loogu dejiye weligiiba ma jiro wax jira maaha ismi wadci ahaan marba haddii la dejiye mucrabna uu yahay ismiga saddex xaraf ayaa ugu yar saddex xaraf afar xaraf shan meelahaasu gaari karaya waa yahay ficli sidoo kale wadci ahaan saddex xaraf baa u yar oo ficli saddex xaraf ka yar ma jiro xaraf asal ahaan wuxuu u leeyahay hal xaraf inuu yahay xaraf wuxuu asal u leeyahay hal xaraf inuu yahay laba inuu noqdana waa dhici karta ilaa shan inuu gaarhona way dhici karta u badnaan weeye xaraf shan xaraf ka badnaan karaa ma jiro laakinna ayaa ugu badan xaraf laakiin asal ahaan hal xaraf ama laba xaraf in lagu dejiyo asal u leeyahay ismina saddex xaraf iyo ka badan in lagu dejiyo asal u leeyahay haddaba ismiga wadci ahaan laba xaraf ama hal xaraf haddii lagu dejiyo ismigii ayaa hal xarafa ah ama laba xaraf weeye khalaas waxaan leenahay ismigani xaraf ayuu shabahay wadciguna ka shabahay sida xaraf ahaan ayaa loo dejiyo hal xaraf ama laba xarafuu ku taagan yahay miaal jitana ayuu miaaliyey musanif jita tadaasi waa faacil waa ismi faacil ha ahaatee hal xaraf bay ku taagan tahay hal ta oo keliah mabni weeyaan limushaabahatiha alxarfa shabahan wadciyan xaraf ayay shabahdo wadcigay ka shabahday hal xaraf bay ku taagan tahay waxaa la mid ee ah naada mafcuulu bihiga laba xarafay ku taagan tahay ee xaraf bay shabbahday xagga wadcigay ka shabahdo laba xaraf ayaa lagu dejiyey damaa'iroo dhan min awaliha ilaa aakhiriha dabada ka mar waa wada mabni maxay mabni u tahay xaraf bay shabbahday wadcigay ka shabahday ee qaar waxaa jira laba xaraf ka badan lagu dejiyey sida naxnu oo kale ana damiir muxuu mabni la noqday damaa'irtaa faraha badan ayaa la raaciyo la haleeshiiyey oo damaa'irta in la kala qaybiyo qaarna mucrab ay noqdaan qaarna mabni baa la diidayaayo hal wada la raaciyey waayahay baabulmacrifati wanakirati sababkan ku keeni doonaa insha allahu tacala inuu damaa'irta loo bineeyo shabihii wadciga ahaa waa kaa shabaha labaad waxa weeyaan shabah macnawi la yidhaahdo shabah ismigii xaraf ayuu shabbahay xagga macnaha ayuu ka shabbahay waayahay ismiga macnuu xaraf ka shabbahay waxaa loola jeedaa masaladaasi waxoogaa bay qarsoontaa oo yar adag tahay si fiican ha loo fahmo ismigii xaraf ayuu shabbahay xagga macnuhuna ka shabahay waxaa loola jeedaa xarafka sidiisuba macnaha uu tusinaya waa macno jus'i ah macnaha jus'iga ah inuu ku tusiyaa lama keliyoobi karo ilaa heerkii la geliyoo lagu tiriyo mooye miihaal aan ku siiyo si aad u fahanto almaa'u filkuusi lafdiga haddii aad macnayso wuxuu noqonayaa biyaha ashuunkay ku dhex jiraan waa yahay almaa'u waa biya kuuzna waa ashuunki ku dhex jiraan weeye fiida macnaheeda waa fiida keligeed haddii la joojiyo ku dhex jiraan inaad gooni u macnayso wax la fahmi kara ay noqoto masuuroobi karta wax dhici kara ma aha biyana ka reeb kuuskiina ka reeb fii keli ah macno la fahmi kara kama soo baxayo fiidan macnaheeda waxaa la fahmi karayaa oo keliya ah, majruurkeeda markaad geliso annaasu fi lmasjid dadka masaajidkay ku dhex jiraan naas iyo masjid marka fiida loo dhexaysiiyoy masjidna jarto naasna uu ka horeeya markaasa la fahmi karaa waxa looga jeedo sidoo kale sirtu min albeyt gurigaan ka soo socday gurigaan socod ka soo bilaabay sirtu iyo beyt markaad minta u dhexaysiiso markaasaa la fahmi karaa macnaheeda ibtidaa'a amaa min oo keligeeda macnaha ay gudanayo ibtidoo dhan ma ahee ibtida bacdiyo yaroo da'iila ayuu ahaaye macnaha yar minta keligeed kuma tusi karayso laazim waa in heyrkeeda la geliyo macnaheeda in la fahmaa haddii la doonayo amaa ismiga kelimatun dallat calaa macnan fii nafsiha wey ismiga waa kelima macnihii goonni kuu tusinayo oo macnihiisa la istiqlaalayo miaal zaydun haddaan idhaahdo anoon waxba gelinin ayaa za'dan iyo ya'dan iyo daalkani waxay jawhartooda igu tusinayaan daatada mushakhasada ee goonnida u taagan waayahay ismiga macnihii iyo xarafka macnihii markaad sidaa u kala fahanto oo xarafka macnaha uu gudanaya uu noqdo macna yar macnaha yarra aan la fahmi karaynin ilaa heerkii la geliyo ayaa ismigii waxaa loo isticmaalay macnihiisii caadiga ahayee loo dejiyey macnuu leeyahay ismi ismi aan maclo ahayn ma jiro macno uu la istiqlaalayuu leeyahay oo goonnidii uu ku tusayo asbaada uu kaga mid yahay macnaha markuu ku tusiyey kadib ayaa ismigii waxaa la dhexgeliye la dumni siiyey macno yar oo heerkiisa inuu galo mooye uusan ku tusi karayn macno yar oo aan la fahmi karin heerkiisa haddii aan la gelin miaal aan ku siiyo man ismu sharin weeye ama waa ismulistifhaam ismu sharinimadan iyo ismulistifhaamnimadan ka horow manta macnay leedahay ismina ay ku tahay oo muxuu yahay caaqil inay ku tusto manta caaqil bay magac u tahay oo waa ismi bani aadam caaqilayna magac u tahay mudakar iyo mu'anas midku doonaa ha waa yahay macnaheedaasi goonni bay kuu tusiyo wayla istiqlaali oo heer inay gasho oo kaa tusto uguma baahna waa kelimatun dallat calaa macnan fii nafsiha macnahaas isminimada ay ku tahay marka ay ku tustay kadib ayaa mantii waxaa la dhexgeliyey macno yaroo keerkeeda in la geliyo mooye aadan fahmi karin oo muxuu yahay shardinimo man yacmal suu'an yujza bih man oo daata caqlile ku tusinaysay ayaa waxaa la dibnisiiyey shardinimo shardinimadana waxa weeye ficligan daba yaallo iyo ficliga ka dambe macnaha isku xirayo yacmal iyo yujza labadaa ficli baa isku xihan oo ficligan hore haddii aan la helin kan dambe la heli maayo haddaba labadaa ficli isku xidhidda la isku xirayo ayaa shartinimadii ah isku xidhiddaasi waa macno yar mintaan la dhexgeliyey yacmal iyo yujse haddii aan la gelininna macnahaasi lama fahmayo macnaha yaree manta ay ku tusin ayaa waxaa la yidhaahdaa sharti waana macno xaraf inuu guto ay munaasib ahaan lahayd oo in shardiya ah macnaheedii weeye waa yahay xaraf ismi ayaa xaraf shabbahay macnuhu ka shabbahayna sidaa ayaa loo jeeda ee ha u fahmin ismi kastoo macno magac u noqdaa mabni weeyaan xaraf uu shabbahay taa wax jira maaha masdar oo dhan waa iskulmacna masaadirta wakallama allaahu muusaa takliiman takliiman yuu magac u yahay waa ismiya hadalkuu macno u yahay iyo la hadlidda waa macna isla markaana waa mucrab muxuu mucrab ku yahay hee macnihiisa ma aha macno xaraf uu ku shabbahay xarafka macnaha uu ku shabahay ismi waa macno ilaa heerkii la geliya aan la fahmi karaynin sida xaraf macnihiiba heerkii ilaa la geliyo aan la fahmi karaynin haddaba ismiga xaraf shabbahay macnahana ka shabbahay wuxuu u qaybsamaa laba qayb ismiga xarafka uu shabbahaya xaraf mawjuuda inuu yahay xaraf la isticmaalo inuu yahay sida asbaa'u shardioo dhan in shardiyay shabbahaan oo inta waa xaraf islamarkaana mawjuudoo la isticmaalo asmaa'ul oo dhan xaraf mawjuud ay shabbahaan oo hamsatul ayay shabbahaan xaraf mawjuuda inuu sidaa u shabbaho ismiga iyo xaraf macduume inuu shabbaho macduum waxaa loo jeedaa xaraf in la dejiyo ay haboonaan macnahan meesha yaallo waxaa munaasib ahayd xaraf in loo dejiyo lagu guto xaraf umaba ayaan dejinin carabtiye ismi oo keliyay u dejiyeenay ku guteen ismigan ay ku guteen xaraf buu shabbahayaa xarafka uu shabbahayaana waa xaraf meesha in la dejiyo ku haboolaan lahaa laakiin ayaan dejinin oo macduuma sida ismulishaara ismulishaara ee macnaha uu gudanayo ee jus'iga ah xaraf ayuu shabbihi xarafka uu shabbahayaana xaraf la dejiyey ma aha ee waa xaraf in la dejiyo ay habboonaan lahayd laakiin aan la dejinin jumhuuru naxwiyiin waddadaasay mariyeen bacdi naxwiyiinta ka mida waxay leeyihiin ismulishaara xaraf buu shabahayaa mawjuuda oo muxuu yahay asha cahdiyada ah asha mucarifada ee annagii u qaybin jirnay cahdiye iyo jinsiya asha cahdiyada ah waxay ishaari oy tusini shay machuud oo dihni oo qalbiga laga garanayo hee shaygaa machuudka ahee qalbiga laga garanayo ee asha ay ishaari ashaasi ishaaray ku tusin ismulishaarana ashaasuu shabahayaa bacdi naxwiyiinta halkaa marinaya waayahay shabaha saddexaad waa shabah isticmaali ah shabah isticmaali ah waxaa loo jeedaa ismiga wuxuu asal u leeyahay inuusan camalfalin laguna camalfalo in lagu camalfaloon lagu camalfalin ismiga asal sidaa ayuu u leeyahay inuu camalfalaa ismi waxaa keenayaa shabbihid uu ficli shabbaho waa yahay inaan lagu camalfalinna ismi lababa yaqaane in lagu camal falaa la yaqaana xarafna wuxuu asal u leeyahay inaan lagu camalfalin weligiina laguma camalfalo xaraf mabni weeye caamilna maba galo haddaba haddii ay dhacdo ismi inuu camalfalo laakiin aan lagu camalfalin ismi wuu camalfalayaa lagumana camalfalin oo caamil gelayaa ma jiro ismigaa xaraf buu shabbahay isticmaalkuna ka shabahay sida xaraf ahaan ayaa loo isticmaalay ilaa xaraf baa waxaa lagu yaqaannaa inuusan caamil geli karin isla markaa isagu ha camalfaloba haddii la doono inuu camalfalo inay asal tahaa laga yaaba miaal marartu bizaydin markaan idhaahno zaydin badaa jari hayso ku camalfalay hayso badana caamil ku camalfalayaa ma jiro oo weligaa arki maysid albaau fii maxalli kadaa taallaayo waa marfuuc iyo mansuub iyo majruur maqli mayse waayahay ismigii sidaasi lamid ah hadduusan caamilba gelaynin asna uu camalfalayo mabni weeye xaraf buu shabahay xagga isticmaalka sida xaraf ahaan ayaa loo isticmaalay ismulficliga weeye ismulficliga heyhaata iyo haati iyo tacaale iyo haate iyo nazaali iyo waxyaabahani waxay shabbahayaan xaraf xagga isticmaalkay ka shabbahayaan caamil ma gelayo iyaguna waa camlofalaya shabaha ugu dambeeyaana waa iftiqaar xaraf weligii wuu baahan yahay wuxuuna u baahan yahay shay inta uu galo macnaha uu kaa tusiyo macnihiisa goonni kuuma tusin karo ilaa keyrkii uu galo haddii ay dhacdo ismiga macnihiisa inaan la fahmi karin ilaa keyrkii la geliyo oo ismigan macnihiisii caadiga ahaa ismigaba uu ku ahaa lama fahmi karo ilaa keyrkii in la geliyo mooye waxaan leenahay ismigani mabni weeye xaraf buu shabbahay xagga iftiqaarka iyo baahashada kheyr u baahday ayuu ka shabbahay shabaha asligae afartaa qeyb ayuu musanifka u qeybiyey ka shabahi waa khabar mubtadihii ka xadfan yahay wadaalika shabaha binaha keenayo ka shabahi shabah weeye shabihii alwadciyi dejinta loo nisbeeyey shabihii alkaa'ini ku sugnaa fismay ji'tanaa ji'tanaa labadeeda ismi ku sugan ta'da iyo naada wey waalmacnawiyi waka shabahi shabah weeye shabihii almacnawiyi xagga macnaha loo nisbeeyey shabihii alkaa'ini ku sugnaa fii mataa iyo wa fii huna mataana waa ismu shardi ama waa ismulistifhaam labada waa loo isticmaalaa hunana waa ismulishaara wa ka niyaabatin wa ka shabahi niyaabatin naa'ib noqosho shabaheedii weeye can ilficli ficli laga naa'ib noqdo xagga camalfalka looga naa'ib noqdo bilaa ta'aurin iyadoo caamil aan lagu saamoobaynoo caamil geli karaa usan jirin wa ka iftiqaarin wa ka shabahi iftiqaarin baahashada shabaheedii weeye iftiqaarkoo usila la asaleeyey usilada wuxuu ku bixinayaa iftiqaarka caarid haddii uu noqdo bina waajiba ma keenayo sida miaalkii haddeer aan sheegaynayo haada yowma yanfacu saadiqiin yowmadin muftaqir weeye maanta way baahan tahay oo jumlada in loo idaafeeyay u baahan tahay laakiin iftiqaarka asal ma aha oo waxaa fara badan yowm inayan waxbaba u baahnin ama ismi mufrade in loo idaafeeyey inay u baahato mucrabulasbaa'i maa qad salima min shabahi lxarfi ka ardin wasuma wa mucrabu asbaa'i asbaada la icraabayo maakii weeye qad salima badbaaday oo nabadgalay min shabahi lxarfi xaraf shabihii ka badbaaday ka ardin oo dhulkiya iyo wasumaa magicii weeye ismiga sababka loo binaynaya haddii uu sheegay ayaa wuxuu sheegayaa sababka wixii laga waayaa mucrab inuu yahay ismiga icraab buu asal u leeyahay marba hadduu ka nabadgalo shabahulxarfi mucrab weeye ismigi oo dhan ismigaa la icraabayana icraabku aahir inuu noqdana way dhici kar muqadar inuu noqdana waa dhici aahir buu noqonayaayo ka ardin muqadar buu noqonayaayo sida sumaa oo kaleo maqsuur ah alif ku jiran sumaana luqatun fi wey ismin luqa ka mid ah wamucrab lasbaa'i asbaada la icraabayo maakii weeye qad salima badbaaday min shabahi lxarfi xaraf shabihii ka badbaaday ka ardin dhulkii weeye iyo wasumaa magicii wa ficlu amrin wa mudiyin buniya wa acrabu mudaarican incariya min nuuni tawkiidin mubaashirin wa min nuuni inaatin ka yarucna manfutin wa ficlu amrin amar ficligii iyo wa mudiyin maadi ficligii buniyaa labadaa ficli waa la bineeyey wa way icraabeen mudaarican mudaaric ayay icraabeen in cariya mudaarica wa haddii uu qaawanaado min nuuni tawkiidin adkeen nuuntii mubaashirin ku dheggan iyo wa min nuuni inaasin dhidigaan nuunteeda haddii uu ka qaawanaado wadaalika ka cunna way argagixinayaan man futina ciddii la imtixaano ismiga mucrabkii iyo mabnigii haddii uu ka soo baxay ficliga mucrabkii iyo mabnigii ayuu doonayaa inuu sheego awalan ficliga asal wuxuu u leeyahay mabninimo in la bineeyo ayuu asal u leeyahay icraabkana farc buu ku yahay ficlina lama icraabo ila limushaabahatihi lilismi ismi inuu shabbaha mooye ficli si kale laguma icraabo ficliga mudaaric ayaa mucrab noqdaaye wuxuu shabbahaa ismi ismiga si guud ahaaneed ayuu u shabbahaayoo sifuu noqdaayo siluu noqday waka si khaas ahaaneedna ismiga faacil ayuu u shabbahaa oo xarakaadka iyo sakanaadku ka shabbahaa waxaa kaluu ka shabbahaa ee waxaa kaluu ka shabahaa laamulibtidaa geli kartaa bacda inna sida ismigaba laamulibtida bacda inna loo gelin karo adigu ilaa dhowr wej ayuu ka shabahaa ismiga faacil si khaas ahaanayd sidaa darteeda ayaa mudaarica loo icraabay mudaarica marka uu mucrab noqonayo waxaa shardi ah laba nuun waa inuu ka darbeelaa nuunu tawkiid mubaashira iyo nuunu niswa nuunul inaai buu yidhi musanifku nuunul inaai baana fiican oo nuunu niswa haddii la yidhaahdo niswa waxaa loo yaqaanaa dee dumarka biniaadamka ah inaad haddii la yidhaahdaana bini aadam iyo bini aadamba wixii dhidig oo dhan inaaf baa la yidhaahdaa marka nuunul inaaa uu cabira ayaa fiican nuunul inaa ficliga haddii ay la xidhiidhsato mabni bay ka dhigiyo fatxa lagu binayni bishardi mubaashir waa inay noqotaa oo mubaashir maxaa loo jeedaa mar waxaa jiraa nuunta inta ay ficliga gasho isla markaa nuunta iyo ficliga dabayaaqadiisa ayaan isku xigin mar haddaydan isku xiginna mucrab buu noqonaya isku xigid la'aantaana labay u qaybsami lafdigaa looga fasliyey sida walaa tattabicaanni latublawna faimaa tarayinna iyo wixii lamid a ah. ama taqdiirtaa looga fasliyey sida latasmacunna iyo wixii lamid a ah. waayahay markaa mucrab buu noqonayaa marba haddayan mubaashir ahayn mubaashir haddii ay noqoto se mabniyu cala fatxuu noqonayaa ficligii mubaaric waxaa kaloo shardi ah nuununisba ama nuunul inaaf wey inayan gelinoo nuunul inaaf haddii ay gasho mabniyu cala sukuun buu noqoni shardina male nuunul inaaf waa nuun dumar loo dejiyey ama dhidig loo dejiyey fii bacdi alaxyaan mudakar baa ha loo isticmaalaa haddii la doono oo waxaa dhici karta mudakarka haddii la liidayo la xaqirayo nuunul inaaf in isaga rida wax dhici kara weeye wayarjicna min daarayni bujra alxaqaa'ibi mid baa tuuga caynayay yamuruuna bidahnaa khifaafan ciyaabuhum wayarjicna bidaarayni mujra alxaqaa'ibi yamuruuna waawljamaacu marka hore ku riday rag buu ku wade yamuruuna way marayaan bidahnaa meesha dahnay marayaan khifaafan xaal uu yahay mid uu fudud yahay ciyaabuhum weelashii ay wateen weli waxba ma ayaan xadin wayarjicna waxay ka soo noqonayaan min daarayn meesha daarayn la yirahday ka soo noqonayaan bujran xaqaa'ibi xaqiibooyinkoodii xaal riday wuu xaqirayaayo wuu liidayaa wax mudakarnimo lagu sheega ma aha ayuu u wadaa marka nuunta asalkeedii inaas ayaa loo dejiyaa laakiin mudakar in sidaa loogu isticmaalo way dhici karta waayahay ficliga mudaaric waa mucrab maadi iyo amar mabni weeye maadiga wujuudkiisa mutafaq weeye binihiisana waa muttafaq maadi ficli la yidhaahdaa inuu jiraa bayna naxwiyiin waa isku waafaqsan yihin mabni inuu yahayna waa isku waafaqsan yihiin sida mudaaricaba la isugu waafaqsan yahay joogitaankii iyo mucrabnimadii ficlu amarse joogitaankiisa waa mukhtalafa basriyiin niman la yidhaahdo iyo jumhuuru naxwiyiin ayaa ficlu amar gooni u tiriya amaa kuufiyiin waxay leeyihiin ficlu amar wax la yidhaahdo goonni loo tirinaya ma lehe ficlu amar ficli mudaaric majzuumi ayaa laga keenay oo idrib asluhu wuxuu ahaa litadrib waa ficli mudaaricoo laamulamar la geliyey laamulamarkaana jasmiyey laamtii baa litakfiifi loo xadfay tadrib buu noqday tadii xarfulmudaaricada ahaydna likhawfi iltibaas ayaa loo xadfay mudaaricii caadiga ah inay ku dhehgalmato oo weliba la waqfiyey ayaa laga baqay tadii baa layska xadfay hamzatul wasli baa loo soo qaatay waa haddii loo baahdo haddaan loo baahaninna murbi xarakati waa annagii ku soo marnay laamiyada waayahay kuufiyiin waddadaasi marinayaanoo ficlu amar waxay ku wadaan mucrab majzume inuu yahay oo laamul amar litakfiif loo xadfay ayaa jasminhaysa ay leeyihiin amaa basriyiin iyo jumhuuru naxwiyiin waxay leeyihiin ficlu amar wax jira weeye waa goonni islamarkaana mabni weeye waxa lagu binaynayaana muxuu noqonayaa sukuun ama xadfu xarfulcila ama xadfunuun ficliga mudaaric wixii lagu jasmin jiraa lagu binayni waddadaasay mariyeen ficli maadi wujuudkiisa mutafaqa binihiisana waa mutafaq waxaase mukhtalafa calaamat waxa noqonayo basriyiin waxay leeyihiin weligiiba fatxa lagu binaynay ficli maadi fadxada muqadar iyo daahir midkay doonta ha noqoto darabe iyo qatale iyo dakhale markuu yahay waa daahir waawuljamaaca ama damiiru rafci mutaxarik marka lagu daba dejiyaana muqadar ayay noqoni kuufiyiinna waxay leeyihin ficlu amar saddex arrimood ficli maadi saddex arrimood ayaa lagu binayni fadxa lagu binayni haddaan waxba lagu dabadhejinin damaa lagu binayni waawuljamaaca haddii lagu dabadejiyo sukuun ayaa lagu binayni damiiru rafcin mutaxarik haddii lagu dabadejiyo waddadaasay marinayaan warka wa ficlu amrin wa mudiyin buniya mudiyinta waxaa bannaan amrin in lagu cadfo buniyaa alifteeda lilitlaaq bay noqoni markaa oo alifu taniya ma aha macnihiina wuxuu noqoni waa ficlu amrin amarka ficligii iyo wa mudiyin maadi ficligii buniya waa la bineeyey ficligaasi oo jinsigaa loo jeedaa waxaa kaloo bannaan wa ficlu amrin wa mudiyinta ficlun in lagu cadfo haddii lagu cadfo ficlu mudaaf ahaa ayaa ka xadfan oo wuxuu ahaa wa ficlu amrin wa ficlu mudiyin ficludii mudaafka ahayd ayaa la xadfay mudiyintii mudaafu ilayhiga ahayd ayaa la baaqi yeelay jarkiina waa loo baaqi yeelay jarka in loo baaqi yeelaa mudaafu ilayhiga mudaafka haddii laga xadfaa waa bannaan tahay bishuruudin alaaa saddex shardi bay ku bannaan tahay wa rubamaa jaru ladii abqow kamaa qad kaana qabla xadfi maa taqadama laakiin bishardi an yakuuna maa xudif mumaahilan limaa calayhi saddex shardi ayaa loo shardiya meeshiisaan ugu tegaynaa insha allahu tacaala sidaa haddii la yidhahdo buniya alifta ku jirtaa waxay noqonaya alifu taniya macnihiina wuxuu noqonayaa wa ficlu amrin amar ficligii iyo wa mudiyin wa ficlu mudiyin maadi ficligii buniyaa labadaa ficli waa la bineeyey wa acrabuu waxay icraabeen acrabuu wowljamaacaha ayaa lagu ridayaa naxwiyiin dhahe acrabuu naxwiyiin waxay icraabeen yacnii xakamuu biicraabihi weeye icraabkiisay xukmiyeen ila icraabku ayagu ma ayan keenina carab ayaa hadalka laga soo gaaraye waxaa kaloo bannaan eh, waacrabuu wowdeeda carab in lagu rido waacrabuu carabtii hore waxay icraabeen carab icraab iyo qawaacid ma ayan garan jirine nataquu mucraban buu noqonaya way ku hadleen isagoo mucraba ah. haddaba carab iyo naxwiyiin midnaba lama soo sheegine damiirka sidee loogu celiyey mafhuum min siyaaq alkalaam weeye hadalka socodkiisa maadaama naxwe laga sheekaynayo waxa laga hadlaya carab hadalkeedii weeye cidda hadlaysaana naxwiyiin weeye marka sidaa ayaa loogu celin waacrabuu way icraabeen naxwiyiin ama carabi mudaarican mudaarica ayay icraabeen in cariya mudaarica waa haddii uu ka qaawanaado min nuuni tawkiidin adkayn nuunteeda nuunu tawkiidka oo mubaashirin ku dabadhegan iyo wa min nuuni inaasin dhidigaan nuunteeda wadaalik in cariya min nuuni tawkiidin mubaashirin in cariya waa haddii uu ka qaawanaado soo maahayn cariyada ka tuug min nuuni tawkiidin mubaashirintuu miiaaliye caryadii ayaan la soconin yacnii ficligiyo nuunu niswe lagu dabadejiyey islamarkaana mabniyu calaa sukuuna ayuu miiaaliyey wadaalika ka yaruucunna naaguhu way argagixinayaan man ruuxii futina la imtixaano yacnii ruuxay musiibe iyo dhibaato ku dhacdo haween laguma yaqaana inay sabar siiyaan waa yidhaahdin iska sabar ilaah ka cabsaya hadda musiibaha ma jirto waxaa soo ooynayaanba hilfayuga waa argagixinayaan man ruuxii futira la imtixaano way sii argagixinayaan inkaaray ku ridayaan wkulu xarfin mustaxiqu lilbina walaslu fi lmabniyi an yusakana waminhu duu fatxin waduu kasrin wdamkacayna amsi xayu wasaakinu kam wa kullu xarfin xaraf dhammaantii mustaxiqun mid mutay weeye lilbinaa'i binuu mutay walaslu sida asalka ah filmabniyi mabni wa asla an yusakana in la sukuuniyo wey wa minhu mabni ayuu ka mid yahay duu fadxin iyo waduu kasrin iyo wadammin ka ayna iyo wa amsi iyo waxaytu weeye wasaakinu ka reebanna kam weeye yacni wuxuu leeyahay ismi iyo ficli mucrabkoodii iyo mabnigoodii ayuu ka soo hadlay xaraf ayuu ka hadlayaa dhammaan waa wada mabni xaraf mucrab ma jiro xaraf dhammaantii lafdan wa taqdiiran wa maxallan midna icraab kuma qaato xaraf dhammaantii waa wada mabni waa yahay sidaasina muttafaq weeye ama qariibun bilitifaaq nin faraa la yidhaahdo yaa insha allahu tacaala waxaan ugu tegi doonnaa naa'ibulfaacil marka laga hadlayo waxyaabaha naa'ibulfaacilka noqdaa afar arrimood weeye mafcuulun bihi ayaa u asalsan daraf iyo jaar iyo majruur iyo masderna naa'ibulfaacil bay noqdaan jaar iyo majruur naa'ibulfaacil haddii uu noqdo xaqiiq ahaan waxa naa'ibulfaacilka waa majruurka ismiga majruurka mura bizaydin zaydka naa'ibulfaacila ba'dana naa'ibulfaacilnimada shaqa kuma laha maxalkana icraab kuma leh sidaa ayaa la yaqaana faraa wuxuu leeyahay maya bacda lafteeda naa'ibulfaacila oo fii maxalli rafcintaada xaraf maxallul icraabi yaalla ayuu halkaa ka keenay laakiin waa qool shaadoo keligii uu wato isla markaana lagu khilaafay ee aan lagu waafaqsanayn xaraf dhammaantii waa wada mabni war kale ma jiro waayahay xaraf dhammaantii waa wada mabni markuu sheegay ayaa wuxuu raaciyey kelime ismi iyo ficil iyo xaraf midkay doontaaba ha noqotee haddii ay mabni noqoto binaha asal ha uu ahaado ama yuusan u ahaanin kelime haddayba mabni noqoto waxaa asalee sukuun in lagu bineeyo ismiga binaha farca buu ku ahaa haddiiba la bineeyo sukuun in lagu bineeya ficliga binaha asal buu u leeyahay marka la bineeyo sukuun in lagu bineeyaa asala ah. xaraf binuu asal u leeyahay kabana buxo dhammaantii sukuun in lagu wada bineeyaa asala ah. sukuun inuu ka baxee xaraka lagu binayaa way dhici karta laakiin farac weeye waa lagu weydiin ismibaad binaysay sukuun ayaad ku binaysay hal su'aala lagu weydiin lima buniya hada ismu waa leey ismigan maxaa loo bineeyey hal jawaabaad uga jawaabi maxay tahay limushaabahati xaraf mushabbah xaggee ka shabaha ku haysata markaa meeshuu ka shabahay waa yahay ismi baa la bineeye xarakaa lagu bineeye saddex su'aala lagu weydiine lima buniya ismigana maxaa loo bineeye walima xurik maxaa loo xarakeeye sukuun maxaa loogu binayn wey walima ikhtiirat haadihi alxaraka fatxa hadduu ku binaysan yahay maxaa fatxa loogu binaya lagu leeyahay kasre iyo damba maxaa loogu binayn waaye damba hadduu ku binaysan yahayna waxaa lagu leeyahay damba maxaa loogu bineeyo kasre iyo fatxa maxaa loogu binayn waaye waa yahay ficli haddii la bineeyo sukuunna lagu bineeyo lagu weydiin maayo suaal ma leh ficil maxaa loo bineeye ma jirto waayo asal buu u sukuun haddii lagu bineeye maxaa sukuun loogu bineeye ma jirta mabniyoodin sukuun ayuu asal u leeyahay ficla haddii la bineeyo xaraka lagu bineeye laba su'aala lagu weydiini lima buniya laguma weydiin karo ficla asal buu leeyahay bina ee waxaa lagu weydiini lima xurrik maxaa loo xarakeeyo xaraka lagu bineeye walima ikhtiirat haadihi alxaraka xarakadan maxaa loo doortay oo xarako kale loogu bineyn waaye xaraf haddii la bineeyo sukuunna lagu binayo su'aal ma jirto xaraf haddii la binayo xaraka lagu binayo labadii su'aalee ficliga ayaa yaalla oo ah lima xurrik walima khtiirat mid walba jawaab bay leedahay lima xurrika jawaab bay leedahay walima khtiiratna jawaab bay leedahay fadxa meeqaa sababoo loogu binayaa dammo meeqaa jaree meeqaa sababee loogu binayaa dhammaan su'aal jawaabay leeyihin dhammaan khudarigaa dabada ka maraya sababka loo xarakeeyaa iyo sababka xarakada gaar ahaaneed dame iyo kasre iyo fadxa loo dooranayo kulli dabaduu ka maraya idinka ka eegi karaya wa kullu xarfin xarf dhammaantii mustaxiqun wuxuu mutay lilbinaa'i binuu mutay walaslu sida asalka ah filmabniyi mabni u asal an yusakana in la sukuuniyo weeye mabni oo dhan wey wa minhu mabni ayuu ka mid yahay duu fatxin fatxa mid u saaxiibao fatxa lagu bineeyey waduu kasrin kasra mid u saaxiibina waa ka mid waduu dammin damma mid u saaxiiba ka ayna sida ayna oo kale waa kii fatxada lagu bineeyey wa amsi sida amsiyoo kale waa kii kasrada lagu bineeyey wa xayu sida xayu oo kale waa kii dammada lagu bineeyey wasaakinu ka reebanna kam wey sukuunka lagu bineeyey wasaakinu kam ishaaro kalena wuu ku wadaayo kam laba macnaa loo isticmaalaa ee khabariyatun istifhaamiyatun khabariye marka ay tahay waxay tustaa takiir wax la badinayo macnihii wuxuu noqonayaa wasaakinu ka reeban kam fara badana ka reebana aad u fara badan weeyaan sukun in lagu binay wallahu aclam sal allah wasalam